alxamdulilah horta marka hore waalidkaa oo geeriyooday haddii soom lagu lahaa waad ka soomi kartaa waa soom haddii lagu lahaa xadiidka caaisha cumuumkiisiina wuxuu tilmaamayaa nabigeena sala allahu alay ali wasalam inuu yidhi man maata calayhi siyaamun saama canhu waliyu qofkii geeriyooda isagoo soon lagu leeyahay dadkii xigtadiisa ahaa baa ka soomaya qofkii weligiisaha ee u xigay baa ka soomaya haddii soom farada lagu lahaa oo sanama nadar ha noqdo ama kafaare ha noqdo ama kii ramadaanka ha noqdo ama kii xaj iyo tamatuc iyo kaga laazime ha noqde soom waajiba ah. haddii lagu lahaayo isku dhintay waad ka soomi kartaa fidyana waad ka bixin kartaayo qof la afurinayana waad ka bixin kartaa seed uga soomaysaa de sidii loo soomaya laakiin waxaad u niyoonaysaa markaad maalintii niyoonaysa soomka baad niyada waxaad ku daraysaa inaad waalidkaa ka soomayso soonkii sidaas ahaa ee lagu lahaabaad niyada gelinaysaa adigana biriga iyo baarinimada ajir baad ka helaysaa isagana insha allahu tacaala soomkii lagu lahaa waajibkaa waa ka gudaya wabilahi towfiiq